alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamedi wala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray kitaab alxaj baynu ku soo jirray xadiiska wa can anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam anas waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaja calaa raxlin uu ku xajiyey yacni kooro korkii uu ku xajiyey waxaa loo jeedaa daabaddii uu kooruhu saaraa inuu ku xajiyey raxli baa la sheegay raaxiladii baana loo jeeda wa kaanat waxay ahayd zaamilatahu tuu alaabtiisa ku sitana waa ahayd yacni raaxilana waa u ahaydoo rakuub bay u ahayd uu saaran yahay zaamilatahuna waa ahayd zaamiladana waxaa loo jeeda zamligu waa xamliga azamlu huwa alxamlu marka xaamilatahu alaabtiisa ta u sidana waa ahayd rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey ruwaadda bukhaariga soo warisay xoogaa xadiiskan waa isku khilaafeen ma mucallaq ba mise waa mawsuul ruwaadda badankoodu waxay u soo wariyeen mucallaq isagoo ah isagoo mucallaqay soo wariyeen laakiin abudar ayaa la gaar noqday ruwaadda saxiixulbukhaari soo warisay abudar raawiga la yidhaahdo ayaa la gaar noqday oo saxiixulbukhaarigu isagoo kitaab dhan ah ayaa sidiisa loo soo wariyaayoo imaam bukhaari laga soo wariyaa ruwaadda soo warisana dee abudar iyo mustamli iyo yani firabri iyo yani ibnu casaakir iyo yani waxa weeyaan eh, kushmihani iyo yani waxa weye asiili iyo ruwaad badan oo kala duwan baa markaysa markaa jira marka waxa weeye raawi keliya la gaar noqday inuu mawsuul xadiidku yahay inta kale mucallaqnimay u soo wariyeen isagoo darafka soke ee sanadka aan la sheegin ayay soo wariyeen saas aawadeed buu odhanaya xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxa wasliyo isagoo mawsuula soo wariyey haddii mucallaqnimada lagu socdo ayuu u jeedaaye ismaaciili ayaa markaa soo wariyey isagoo mawsuul ah oo sanadkiisu xidhiidhsan yahay u soo wariyey marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam daabad isagoo saaran oo raaxilo ay u tahay oo rakuub u tahay alaabtiisuna u saaran tahay ayuu ku xajiyey waxaa laga qaadanayaa rakuub iyadoo la saaran yahay in lagu xajin karo ayaa laga qaadanaya wakhtiyada qaarkoodna waa ku dawaafayay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo daabaddaa saaran ayaa marka kacbadiina uu ku wareegayey waatay fuqahadu isweydiiyaan oo yidhaahdaan camal ahaan maadaama nebigu u sameeyey tawaafka isagoo raakib ah ma waxa afdaloo fadli badan iyadoo caga lagu soconayo in marka la tawaafo mise waxa fadli badan iyadoo rakuub la saaran yahay sidii nebigoo rakuubka u saaraa in lagu tawaafo iyomaa fadli badan waatay fuqahadu marka masalada noocaas isweydiiyaan marka cala kulli xaal waxaa laga qaadanayaa in markaa rakuubka korkiisa lagu xajin karo lagu tawaafi karo yani waxa weeye nebiguna sameeyey calayhi salaatu wasalaam shardina inaynay ahayn markuu qofku rakuubka ku tawaafayo ama ku xajinayo inuu socodkii kari waayey inay shardi ahayn oo isagoo awoodi karaaya inuu socdo haddana rakuubka korkiisa inuu ku dawaafi karo kuna xajin karo yani marka ayaa laga qaadanaya xadiisku daliil u yahay xadiiska kun iyo laba boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo saddex wa ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala qaala kaanat cukaadu wa mijannatu wa dulmajaazi aswaaqan fi ljaahiliya ibnu cabbaas wuxuu yidhi kaanat waxay ahaan jirtay cukaadu meesha cukaad la yidhaahdaa wa mijannatu iyo mijanno meesha la yidhaahdaa waa amaakin magacood weeyi wa dulmajaazi iyo dulmajaaz meesha la yidhahdaa waa saddex makaan aswaaqan suuqiyay ahaan jireen filjaahiliyati wakhtigii jaahiliyada xaggan yacni qarnu manaasil iyo xaggaasay marka waxaan yani jihadaasay ahayd marka meelahan mina iyo musdelife iyo carafa iyo xaggan ma aha meesha marka waxa weyaan yani marka ay ku yaalliin marka xagga qarnulmanaasil dabeedna saddex meeloodoo kala dambeeyay ahaayeen oo cukaad ugu shishayso miijanna ku xigto oo marba meel la degi jiray marka hore cukaad baa la degi jiray oo suuqa halkaasaa loogu tegi jiray inta dadka cid waliba waxay hayso ama ay waddo tijaaro a keeni jirtay intaan xajka la gaadhin mar labaad bay haddana soo guuri jireen oo mijanno meesha layahay iman jireen maka uga soo dhowda haddana waa soo guuri jireen dulmajaaz bay iman jireen iyaduna maka uga sii dhowda aswaaqan suuqiyay ahaan jireen filjaahiliyati wakhtigii islaamnimada ka hor suuqyo wax lagu kala gato wax lagu kala iibsado bucshurada nooc walba la keeno qof waliba wuxuu hayo halkaa u soo iibgeeyo ay ahaan jirtay fata'asamuu dembi bay ka baqeen ayhaafuu min alismi inay ku dembaabaan bay ka baqeen war xajba ba u soo baxdeene baayac mushtarkan iyo adduunyadan aa ku jirtaan armaa ku dembowdaanoo xajkiinnina ay wax idinka yeeshaa fata'asamuu dembi bay ka baqeen an yatajiruu inay ku tijaaraystaan filmawaasim mawaasimtii xajka inay ku tijaaraystaan bay dembi ka baqeen fanasalat waxaa soo degtay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum laysa calaykum junaaxun dembi korkiinna ma ahaano kuma sugna an tabtaguu ay fii an tabtaguu inaad doontaan oo raadisaan dembi kuma qabtaan fadlan min rabbikum risq xagga ilaahay ka ahaaday inaad raadisaan oo doontaan dembi kuma qabtaan fii mawaasimi alxaji yani ibnu cabaas wuxuu ku dari jiray oo aayadda akhrin jiray fii mawaasimi alxaji yani waxa weeyaan mawaasimta xajka yani markaa inaad gudihiisa ku doontaan oo arsaaq doontaan oo tijaaraysataan dembi kuma qabtaan rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiiska soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa ruuxu marka uu xajinayo inay bannaan tahay xajka gudihiisa inuu markaa shaqaysto ama wax tijaaraysta inay bannaan tahay xajkiina aynay ka burinina waxba ka yeelin shay jaa'is oo bannaan inay tahay dembina aan lagu qabin waxa uu soo baxay hadday tahay markaa xaj ay tahay oo uu sidaa u yimi dabeedna marka waxaweye uu doonaayana tijaarana inuu ku dhex samaysto laakiin maqsuudkiisu uu yahay yani soo xaji yani waxa ikhlaaskii waxba kama yeelayso inkastay culamada qaarkood yidhaahdeen waxa afdal ah inuu xajka markaysaga u go'o markaysa camalladan aanu samayn camalladanna mubaaxunba iska noqonayaan wax iska bannaan laakiin afdal waxa ah inuu iska daayo oo xajka iyo markaysa marka waxaan yani tadaruca iyo cibaadada iyo yani marka uu qaabilo oo adduunyadii meel iska dhigo daaka afdal waa sida fadliga badan sidan marka hadduu sameeyana yacni dhibi kuma sugnoo laa xaraja calayh wax dembiya korkiisa ma saara marka xajkii in gudihiisa lagu samayn karo tijaaro lagu samayn karo ayuu daliil u yahay oo marka waxaa lagala baxaya ama laga qaadanaya saas ayaa laga qaadanaya xadiiskuna daliil u yahay kama warramin marka arkaantii xajka iyo shuruuddiisii ashyaadaas waayo kitaabka in ku jiraa wuxuu markaa yani markaa ka hadlayey fadaaishii buu ka hadlayey fadaaishii ayuu markaysa markaa ka hadlay marka xaggii fadliga yani xaggii marka axkaamta markaysaa yani wujuubkuu ku kaaftoomay xagga axkaamta marka la eegayo laakiin xaggii fadliga ayuu markaysa marka yani badiba ka hadlaya oo fadaaishiibuu usii badan yahay oo uu aada uga warramaya fadliyada marka ku sugan masalada waxaa jirtaa qofka doonaya inuu cid ka xajiyo shardi waxa ah inuu isagu naftiisa ka xajiyeeyo haddaanu naftiisa ka xajinnin qof kale kama xajin karo qof kale kama xajin karo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay nin odhanaya labayka can shubruma yacni shubruma inuu marka ka xajinayo ayaa muuqata oo waxaan marka ka ajiibay ijaaba bacda ijaaba oo aan xaj ku ajiibay shubrama xaggiis ah, yani anoo ka naa'ib ah markaasuu man shubruma markaasuu shubruma akhun lii aw qariibun lii waa walaal ii sugnaaday oo walaalahay ka mida ah, ama waxa weeye waa mid qaraabadayda ah qaala axajajta can nafsik naftaada ma ka xajiday qaala laa wuxuu idhi maya qaala xuja can nafsika uma xuja can shubruma wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskana isagoo marfuuca culammada qaarkood way saxiixiyeenoo waa quweeyeen inkastoo bacdi ay cilaaliyeen oo yidhahdeen mawquuf waqfiga arjaxeen laakiin waxa weeye isagoo marfuuca ayuu markaa saxiix yahay cala araajix wuxuu uhi xuja can nafsika uma xuja can shubruma naftaada marka hore ka xaji naftaada markaad ka xajido dabadeed uma xuja can shubruma dabeedna shubrumo ka xaji saas aawadeed waxay ka qaateen fuqaha badani inay shardi tahay qofkii qof kale ka xajinaya inuu naftiisa ka xajiyey oo haddaanu naftiisii ka xajinnin dee cid kale kuma tabarruci karo ya yani naftiisa ayaa horrayso muqadam ah marka haddaanu naftiisa ka xajinnin cid kale kama xajin karo ka warran kii markaa xoolaha bixinaya in lagu soo yani markaa ciddan xoolaha bixinaysa laga soo xajiyo aabbahayo sidaa odhanaysa maalan haddaynay naftooda ka xajinnin ma samayn karaan taas waxaa la odhanayaa haddii waxa weeye yacni xajka la yidhaahdo cala ataraahi haddii la yidhaahdo sida madhabta shaaficiye iyo ay qabaan lagu socdo yacni mar haddaanu binafsiya xajka u samaynaynin oo cid kale ay samaynayso yacni waxa weeye waa taas dhibi kuma sugna dhibi kuma sugna oo waxay noqonaysaa inay marka bannaan tahay waayo cidda binafsihi xajka samaynaysa ayaa la eegaya isagu soo xajiyey taasaa la eegaya laakiin cidda maalka bixisay marka waxa ma aha laakiin hadday noqoto marka qowlka lagu socdo odhanaayo xajku waa cala alfawr oo degdeg in loo sameeyo weeye horta marka hore naftiisa inuu ka rido yacni wujuubka saaran ayaa ka horraysa kollay cid walba laakiin hadduu sameeyo aanu markaa yeelin oo markaa ciddaa kale hormariyo way asaxaysaa cidda kalena markaysaga cid xajiday ay fulinayso ay fulinayso waxaan kaloo tambiihinayaa cidda markaa xajka loo wakiilanayo yacni waa inaan maqsuudkiisu maalka ahayn dadka qaarkood waxay doonaan inay ku shaqaystaan xajka ayay doonaan oo ay marka waxa weeye markaa yacni qofkii la gorgortamaan oo maxaad xoolaysiinaysaa maal buu doonaya inuu ka dhaqdo caynkaasoo kale taas iyadaa marka waxaan yani ma fiicna yacni marka ahlucilmigu marka taas waa diidaan ikhlaaskiina waxbay yeelaysaa laakiin waxa weeye niyaabadan uu samaynaayo inuu marka waxa weeye maqsuudku inuu marka yahay yani manaasigta inuu tago oo uu markaysaga xajka jecel yahay qofkanna uu doonaayo inuu ugu tabaruco yani markaysa marka ayaa marka munaasib ah taas yaday ku fiican tahay taas ayay ku fiican tahay inuu marka wax sameeyo laakiin waxa weeye inuu yidhaahdo maal baan ka dhaqanayaa uu saa yidhaahdo waxa weeye ta noocaasi munaasib maaha oo mido ku ka lacag badan yahay uu yani markaa raadsado taasi marka waxa mid fiican ma aha dadka qaarkoodna waxaa la siiya waa ujrat lbalaaq oo dee maalka la siinaya waa maxay waa maalu meesha ku gaadho xataa masaarifba lama siiyo isaguna xajdoonunbay ka tahay inuu marka wayan siyaaro kale uga faa'iidaysanaya tabaruca qofkan uugu tabarucaayo iyagu way gaadhsiinayaan bes oo waxaweeye waxay bixinayaan kharashkii qofka laga qaadayay bes maal uga soo noqonaya ma jiro xataa masaariftiisa isagaa ayaa isu qaba qofkanna waxaa dan u ah qofkanna waa ugu tabarucaya xajka oo hadduu cid xaj ugu tabarucay isaguna fadligii xajka insha allah waa helayaa yani si dadban buu u helayaa tabaruca uu qofkan xajka ugu tabarucay ya ila maal kama dhaqane shilin ugama kaydsamin ujratulbalaaq baa la siiyey ujratulbalaaq waa maxay waa kharashkii laga qaadayey hadday diyaaradda nooligeedii tahay hadday tahay waxa weeye markaa tigidhadii hadday tahay markaysa markaa teendhooyinka iyo basaska iyo waxa la midka ah hadday tahay waxa weeye markaa eh, kharashyadii laga qaadayey bes unbaa markaysa markaa la bixiyey waa ujratulbalaaq baa la yidhahdaa marka ujratulbalaaq markay tahay maal inaanu ka dhaqanin waa la garanaya muxuu doonayaa inuu markaysaga qofkan xajka ugu tabarruco isaguna markaa tabarrucaa fadli la mida dee uu helo xajkii wax la mida uu isaguna ka helo ta kale wuxuu doonayaa inuu dee salaada xaramka iyo dee tawaafka iyo siyaalaha kale uga faa'iidaysto ila toddoba gooroo kastaoo kacbada lagu tawaafo waa lagu celcelin karaayo markaysaga waxa maalintii walba waa tawaafi karaa intii aan dee markaa cidhiidriga hadda xanuunkii karoonaha iyo dee aanu iman waxa weeye dad baa laga yaabaa inay wakhtiyada qaarkood dee tawaafayeen maalintii dhowr goor ay tawaafayeen ruux ilaahay u fudaydiyo marka waxa weeye yani tawaafkii kastee kacbada lagu tawaafaa waxay u dhigantaa yani markaa qof la xoreeyey udhigantaa waa ka cidqi raqaba marka siyaalo kale ayuu dee uga faa'iidaysanaya calaa kulli xaal ikhlaaska waa in lagu dadaalaa oo muraadku aanu ahayn in xoola laga dhaqanaayo qofkii markaysagaa doonaya inuu marka ujro ku xajiyo yani doonayo waayo dadka qaarkood baa laga yaaba xoolo ka ziyaada inay bixiyaan iyo wax la mida dadka qaarkoodna ay leeyihiin waxa weeye markaa yani waxa weye kharash baan u baahnaho yani marka cid baan ka xajinaya iyo wax la mida dadka ziyaadada markaa bixinaya ama waxay ka suuragal tahay cidda markaysagaa gudaha joogto kaloo aan kharash badan laga qaadayn taasoo kale ay ka suuragal tahay calaa kulli xaal ikhlaaska waa in lagu dadaalaa waxaa farqi u dhexeeya masalada ku saabsan riyaaga ama istuska oo qofku uu uga jeedo ammaan inuu doonaayo oo khayrka uu samaynaayo uu ammaan u helo iyo shay adduunyo oo kale inay ugu yaro lifaaqan tahay oo aanu ammaan doon aynay ka ahayn ka labada baab xoogaa farqa u dhexeeya yacni niyadii tashriik in lagu sameeyo wadaajin wadaajintaasoo xagga ammaandoonka ahi waxbuu yeelayaa camalkii oo riyaagu xataa hadduu ku dhaco sifada camalka uu ku dhaco lafteeda dee sifadii baa buraysa asalkii hadduu markaa tashriigu galo oo wadaajintu ay gasho oo uga jeedo allahna inuu ku raalligeliyo dadkuna ay ku ammaanaan labadaba uu wada doonayana dee camalkuba waa burayaa waa taas markay niyadii gasho ammaandoon iyo raalligelinu allah raalligelinayo labadu ku wada socdaan fi asli alcamali wuxuu noqonayaa camalkaasi inuu buro haddii wadaajintu aynay taas gelin ammaandoonka uu la wadaajinayo waa asalka camalka ilaahay buu u samaynayey laakiin sifada iyo dhaaddhaadka iyo qurxinta uu la yimi ayaa markaa riyaagu ku jiraa sifadaa buraysa asalku waa u jirayaa dembigeedana waa leeyahay sifadaas uu riyaaga geliyey markay xagga adduunyada adduunya doon kale ay yaro weheliso oo uu isleeyahay ninuu soona xaji tijaarana ku dhex samee laakiin alqasdu alacdam uu yahay qasadka ugu weyni inuu markaa xajiyo oo xajka uu socdo qasadka ugu weyn xaalka noocaasa ma noqonayso markaa mid yacni markaa wax yeelaysa yacnii sawaabku inuu yaro nuqsaamo waa dhacdaa waa dhici kartaa inuu sawaabku nuqsaamo laakiin waxa weeye waxbaa ka buraya la odhan maayo waxbaa ka buraya la odhan maayo laakiin labada qasad haddii ay siman yihiin amaba waxa weeye markaa waxaaba weyn qasadka adduunya doonka ah amaba waxa weeye labadii waa siman yihiinoo maba kala dooroona xaalka noocaasi dee waxbay yeedhis marka farqi wuxuu u dhexeeya ammaandoonka iyo adduunyada kale markuu qofku uga jeedo oo qasadka weyna uu yahay alqasdu alacdam inuu markaa khayrkan iyo cibaadadan markaa uu samaynayo waxaa la mida jihaadkii jihaadkii wuxuu u socdaa maalan ammaandoon hadduu soo galo oo asalka uu soo galo dee waa ka burayaaba waana dee wuxuu ku mudanayaba dee cadaab laakiin hadduu isleeyahay inuu gaaladana la jihaad oo dee ilaahay ku raaligeli maalkuna waa kugu yariyay haniimada dee aad wax ka heshi qasad haniimo doon ah oo xagga maaldoonina waa ku yara jiraa laakiin ma aha qasadkii weynaa ka kalena lama sinna ta noocaasi waxba ka yeeli mayso sawaabku inuu nuqsaamo oo qasadkiisu dee uu saafiga yahay inuu ka kamaal badan yahay waa jirtaa laakiin marka waxbaa ka buraya la odhan maayo kitaabu waa kitaabkii koob iyo tobnaad aljihaad waa masdarkii jaahada jaahada yujaahidu jihaadan wa mujaahadatan waa masdar qiyaasi ah luqa ahaan waxaa la yidhahdaa badlujuhdi awoodda in la bixiyaa la yidhahdaa sharcanna tacriifkiisu wuxuu noqonayaa muqaatalat alkufaari alxarbiyiin liajli nusrati diin alislaam yacni waxaa weeye gaaladii xarbiyiintaoo lala diriraayo oo lala dagaalamayo si diinka islaamka loogu gargaarana loola dagaalamayo qasadka laga leeyahay ay tahay in allah la raaligelinayo yacni diinka loo gargaarayo waayahay baabka laba boqol iyo afar iyo soddon baabu wujuubi aljihaad jihaadka waajibnimadiisuu u baab yahay wa fadli alghadwati waalrawxa iyo gelinka hore socoshada la socdo oo jihaad loo socdo iyo waalrawxati gelin dambe socodka la socdo oo jihaad loo socdo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi waqaatilu lmushrikiina kaafatan kama yuqaatiluunakum kaaffa waqaatiluu la diriroo la dagaalama almushrikiina gaalada kaafatan xaalay dhammaantood yihiin la dagaalama ama faacilka laga xaaleeyo ama mafcuulka laga xaaleeyo mafcuulkii waa almushrikiina haddii mafcuulka laga xaaleeyo waxay noqonaysaa kaafatan ay jamiican xaalay dhammaantood yihiin la dagaalama haddii faacilka laga xaaleeyona waxay noqonaysaa la diriroo la dagaalama kaafatan xaala dhammaantiintihiin muslimiinay kulligii la dagaalama gaalada marna faacilka laga xaalaynaya marna mafcuulka laga xaalaynaya kamaa yuqaatiluunakum kaaffa waa sidii si leeg dagaal la mida dagaalka ay idinla dagaalamayaan kaafatan xaalay dhan yihiin ay idinla dagaalamayaan kulligood idinla dagaalamayaan oo faacilka laga xaalayo ama kaafatan xaala dhammaantiin tihiin oo dhammaantiin aynay idinkala reebaynin ee dhammaantiin idinla wada dirirayaan saasoo kale ula dagaalamaya waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waclamuu ogaada ana allaha inuu allah maca almuttaqiina kuwa allah ka baqanaya la jirkooda inuu yahay oo binnasri waalta'yiid waalicaana wuxuu kula mac yahay hiil uu hiilinaayo kaalmo uu kaalmaynaayo xoojin uu xoojinayu kula mac yahay waa maciya khaasa waxay sheegaysaa nusro iyo ta'yiid iyo icaana sheegaysa taasaa laga qaadanaya markii kufuu aydiyakum aqiimu salaa gacmihiina laabtaa la muslimiintu waa yaraayeen yacnii gaalada dhexdoodana waa ku jireen gaaladina waa cadad badnayd oo waa tiro badnayd marka xaaladdaa waxa la gacanta laabta kadib markii dambe waa loo idmay waa loo ibaaxiyeyo mubaax baa laga dhigay udina liladiina yuqaatiluuna biannahum ulimuu waa loo idmay idan baa laga cabira xaaladdaa waa loo baneeyey kadib haddana waxaa la amray gaalada ee kuwa idinla dagaalama la dagaalama haddana waxaa la amray yacni kuwa idin soo xiga la dagaalama markii ugu dambaysaybaa waxaa la amray dhammaan gaalada in lala wada dagaalamo waqaatiluu mushrikiina kaaffa kamaa yuqaatiluunakum kaaffa yani waxa weeye gaaladii dhammaantood in lala wada diriro markii dambe saa loo amray marka waa alamru alakhiir amarkii dambe weeye xaaladihii hore oo maalan marka haddii aan awood loo haynin in gaalada dagaal lagu wada iclaansho oo dhammaan la yidhaahdo isu baydha oo in lala wada diriiro aan la awoodi karaynin maanic kuma sugnaa in markaa qaarkoodna lala heshiiyo qaarkoodna lala dagaalamo waa bixasabi sida suuragalka ah ku xidhanta sida suuragalka ah ayay ku xidhantay calaa xasabi almasaalix walmafaasid ayaa markaa la amrayaa oo dagaalka ama jihaadka gaalada lala dirirayaa waa min baabi alwasaa'il la min baabi alghaayaat waa yani markaa wasiilooyinka baabkeedii weeye wuxuu wasiilo u yahay nasriga diinka loo gargaarayo ayuu markaa wasiilo iyo yani sabab iyo waddo u yahay marka wasiiladu dee markii ay haayada u khidmaynayso oo ghaayadii ay yani markaa keensanayso yaqiinan loo og yahay inay keensanayso ama danni haaliban lagu ogyahay bixasabi ma yadharu lana yani waxa marka dadka u muuqanaya ku xidhan tahay yani aynay keensanayso yani markaa haayadii ka dhalanayso xaaladda noocaasa wuxuu noqonayaa mid markaa yani markaa mashruucu noqonaya laakiin haddii tii aynay ka imanaynin oo waxa weeye gaaladii uun marka la farax gelinaayo in markaa sababay markaa ku xasuuqaan muslimiinta in lala yimaado sida muuqatana aan waxba laga taraynin xaaladda noocaasa waa loo kaadinaya waa loo kaadinaya xaalatul ibdiraarun waxay noqoto oo markaysaga difaac iyo wax la mida mooyaane yacni markaa laguma bilaabaayo yani waxa weye waa loo kaadinaya waa loo kaadinaya marka xaaladahaas ayay markaa ku xidhan tahay maraaxisha uu soo maray saas yadaabay ku xidhan tahay say culammadu u tilmaameen marka la yidhi gaaladoo dhan la dagaalamana kuwii markaa ee ahlu dimmaha ahaa ma soo gelayaan ahlu dimmaha dhiiggoodu waa dhowran yahay oo waxa weeye maadaamay jizyadii ogol yihiin oo gibirkii bixinayaan axkaamta islaamkuna ay ku dareerayso waxay noqonaysaa markaa in la daayay noqonaysa dimaduna waxa weeye waa mid markaa sii daysanoo iyadu marka abadiya inay buriyaan mooyaane haddii ay marka ahlu dimmo noqdaan dimadii lagama qaadi karo oo lama odhan karo waxa weeye dimadii maanta laga bilaabo ahlu dime ma tihidiin jizyana laydinka qaadi maaye ama islaam ama waa laydinla diriraya laguma odhanayo sidaa laguma odhanayo wakadalika gaaladii kale dee waxaweeye markaa eh, iyaguna waxaweeye sabab dhiigooda dhowra ay dhacday iyaduna waa saasi leeg kii markaa la siiyey iyo kii ergada ahaa iyo haddii waxaweeye markaysa markaa cahdi uu jiro markaysaga muddaysan oo wakhti le markaysaga uu jiro oo yani waxa weeye waa in loo dhowraa yani mucaahadka markaysa waxaan yani mucaahadiinta gaalada markaa heshiiska ay la leeyihiin muslimiintu iyagana marka waxawe lama dilaayo man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna ka mucaahad dilaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaariga urta jannada ma uriyo urta jannada ma uriya baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii waxa weeye marka ammaanka la siiyey waa saasi laeg mucaahadka weliba markaysaga mid dee eh, cahdigu mutlaq yahay iyo mid marka cahdigu mudaysan yahay mid walba waa jiraa ka cahdigu mutlaq yahay haddii waxa weeye maslaxo loo arko yacni in marka waxa weeye cahdigii la laalo oo la ogeysiiyo la yidhaahdo cahdigii mutlaq ahaa aan muddo lahayn maanta laga bilaabo cahdi inagama dhexeeyo ee waxa weeye saa ogaada intaan tallaabo la qaadin saa lagu yidhaahdo waa weji weeye laakiin haddii kale cahdigii sidii loogu ilaalinaya loogu ilaalinaya ama mutlaq noqdo ama markaa muddaha ku xadidnaadeen wahaakada calaa kulli xaal gaaladii dhiiggoodu uu sharcigu dhowray waa ka hadhan yihiin iyagoo xarbiyiin ay yihiinoo markaa lala diriraayo hadday erge ku yimaadaan ergada lama laayo sida xadiiska nebiga sala allahu aley wasalam ku soo iyagoo xarbiyiin ay yihiin haddii markaa gaal xarbiya qof magangeliyo muslimiinta ka midii in la dilaa marka waxa ma bannaana in la dilaa ma bannaana qad ajarna man ajarti ya umma gabadh markaa ina abi aalib oo cali ay walaalo ahaayeen ayaa nin e, gaal ahaa oo dumaashigeed ah ayay tidhi waan magan geliyey markaasaa cali ku yidhi waa walaashii markaasuu yidhi maadaa wax magan gelin kara waa dilayaa markaase iyadoo ka ashkatoonaysaa cali walaalkeed ka ashkatoonaysay nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam markaase waxay tihi hebel baan magan geliyo e, ina abi aalibna wuxuu leeyahay waan dilayaa ina abi aalibna waa ka cadhaysantahay magaciisi waa iska diidaysa ya in abi aalibna wuxuu leeyahay waa dilayaa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qad ajarnaa man ajarti ya ummahaani ciddaad magangelisay waa magangelinay yacni waa magan gashan tahay ummahaani ey saasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka calaa kulli xaal gaaladii sharcigu dhiiggooda dhowray yani waxay noqonaysaa marka inaan iyaga la taabanayn bay markaysa waxaa noqonaysa xagga magangelintana qof kastoo muslima magangelin kara yani ha noqdo lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo wayascaa bidimatihim adnaahum amaa qowm markaa gaalada ka mida ah heshiiska lala gelaayo yani qowmka iyo muslimiinta ay heshiis gelayaan heshiis uu ka dhaxaynayo heshiis ay gelayaan iyadu markaa waxaweeye madaxda ayaa markaa la geli kartaa ee aaxaadu nnaas dadka afraaddoodu lama geli karaan dadka afraaddoodu lama geli karaan laakiin qof marka waxaweeye yani markaa ama laba saddex yani koox yar magangelinta qof waa magangelin karaa looma shardiyo inay madaxii markaa magangelisaa shardi maaha waxaa laga qaadanayaa waqaatiluu wujuubkaa laga qaadanayaa waayo alamru yaqtadi lwujuub amarku wuxuu keensanaya waajibnimo adilo kalena waa arkaynaa in sha allah wa qaala tacaala allah waxau yidhi kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum kutiba calaykum waxaa laydinku faral yeelay korkiina alqitaalu dagaalkii gaalada lala diriraayo lala dagaalamayey ayaa laydinku faral yeelay waa kitaaba waxaa laga tilmaamayaa wujuub baa laga tilmaamaya wa huwa kurhun lakum waxaa dagaalkaa gaalada lala dagaalamayo laydinku faral yeelay walxaal huwa dagaalku gaalada lala diriraa kurhun lakum ay makruuhun lakum mid la karaahiyaystay oo bimacnaa waxaweye tabci ahaan aad nacaysaan marka uu yahay waxaa laga tilmaamayaa jihaadka sharci ahaan way jecel yihiine in tabci ahaan nafta marka bini aadamka xaggeeda inay markaysa waxaan xoogaa karahiyeysanayso mashaqada iyo dhibaatada iyo dagaalka ay karahiyeysanayso laakiin sharci ahaan waa u jecel yihiin wa an takrahuu shayan wa huwa khayrun lakum wa an takrahuu waxaa mudan inaad nacdaan shayan shay inaad nacdaan baa mudan oo xaqiiqo ku tihiin wa huwa khayrun lakum iyada oo walxaal huwa shaygaasi khayrun lakum yacni khayr markaa uu idin leeyay wa casaa an tuxibbuu shayan waxaa mudantihiin inaad jeclaataan shay aad jeclaataan wa huwa iyada oo shaygaasi sharun lakum shar uu idiin leeyah yacani wax idin shar leh ayaa dhici karta inaad jeclaataan wax idin khayr lehna waxaa laga yaabaa tabci ahaan inaad nacdaan oo karahyaysataan wallahu yaclam wa antum laa taclamuun wallaahu allah yaclam waa og yahay waxa idin wanaagsan iyo waxa idin khayrkaa iyo waxa idin xun mid walba waa og yahay wa antum laa taclamuun idinku ma garanaysaan aayadda waxaa laga qaadanayaa jihaadku inuu khayr yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa inuu waajib yahay oo kitaabada waxaa looga jeedaa wujuub baa looga jeeda waa kitaaba sharciya kitaabada kitaaba qadariya kitaaba sharciya ee labadaba noqota kutiba calaykum asiyaamu waxaa loo jeedaa waa laydinku faral yeelay kutiba calaykum alqitaaluna waa la kutiba calaykum alqisaasu waa la eg marka waxay u timaadaa yani shayga la waajibiyey ayaa markaa yani erayga kutiba laga cabiraa ama katabahu allahu kada yani axaadiistana waata ku soo ashyaada qaarkood iyadoo laynoogu sheegayo sidaa salaadoo kale yani shay baa dhici karta qofku inuu naco iyadou shaygaasi khayr u yahay shayna waxaa dhici karta inuu jeclaado iyadou shar u yahay sababtuna waxay tahay caaqibadii baanu ogeyn iyo cidhibdambeedku dambeedku siduu yahay iyo xaqaa'iqdu siday tahay ayaanu ogayn taasaa ku kallifaysa wax shar u leh inuu jeclaado wax khayr u lehna inuu dabci ahaan naco inuu dabci ahaan naco qise aan mar horena sheegay oo waxay ku saabsanayd ahlucilmiga qaarkood baa soo naqliyey nin baa talaansid ahaay oo diyaarad la socday diyaaraddii markuu la socdaa diyaaraddii madaar bay ku degtay mudday joogaysay dadkii waa laga rogay dadkii markii laga rogay ayaa waa sugayeen wakhtiyada qaarkood baa dhici karta inuu markaa transitku dheeraado markaasaa waxa waxaweeye ninkiibaa meel gaaruu seexdo dadkii meeshay ku sugnaayeen meelaan ahayn ayuu seexday xilligii diyaaraddu kacaysay baa soo gashay iclaankii baa la sameeyey isagu waa hurdaamo oga dadkiibaa markaysa markaa waxaan yacni e, kacay waa markaysagaa socdeen yacni diyaaraddii bay koreen diyaaraddii baa kacday gooraan goor ahayn baa ninkii hambaabire oo toosay markaasuu dabeedna waxa uu arkay diyaaraddii oo ka kacday markaasuu murugooday wuxuu ka murugoonayaa in diyaaraddii ka tagtay ayuu ka murugoonaya muddo yar dabadeed baa layidhi diyaaraddii way dhacdoo dadkii saarraa waxba kama bixin markaasuu haddana ku farxay inuu ka hadhay ficil keliyuu markii horena ka naxay oo ka murugooday oo inay diyaaraddii ka tagto waxa weeye aad buu marka waxan arrinka noocaasa uga murugoodo u dhibsaday ya uga xumaaday markii dambe la yidhi diyaaraddii waa dhacday dadkii saaraana qof kama bixine dhammaantood halkii bay ku dhinteen markaana wuu ku farxay in laga reebay oo ilaahay ka reebay marka dee markii horeba hadduu ogaan lahaa diyaaraddan inay sidaa noqonayso dee waxaweeye ma karaahiyaysteen in diyaaraddu ka tagto marka cawaaqibta inaynaan ogayn baa inoogu wacan in marka waxaweeye wax inoo wanaagsan ay dhici karto inaynu nacno ee wax inoo xunna ay dhici karto inaanu jeclaanno saas aawoodee aayadda maxaa lagu khatimay wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun yacni allah baa og wax walba idinku ma ogidin yacnii si aad nacaysaa laga yaabaa inuu ilaahay kuu dooro qiso labaadoo yadana aan soo naqliyey ninbaa labada addinba ka jabay markaasuu markaa waxa weeyaan aad uga xumaaday musiibada ku dhacday u fadhiistay nin caalim oo culammadii taabiciinta ka mida oo abuqilaabo lo odhan jiro anas ibnu maalik iyo saxaabo badan axaadiista ka wariyey riwaayada anasna aad ugu badnaa ayaa soo booqday cabdulahi bnu zayd aljarmi abu qilaaba markuu soo booqday ayuu ninkii markaa sabirsiiyey dabeedna wuxuu hi waxaa laga yaabaa inay khayr kuu tahay khayr inay kuu taha laga yaaba jabitaankani markaasaan isweydiiyey buu yidhi wa ayu khayrin finkisaari rijlaya niu khayrka iigu jiraa maxay tahay in labada addinba aan ka jabo waa isweydiiyey buui ya siduu shiikhu leeyihi waa iga tegey muddo aan badnayn dabadeed ayaa waa dhambaal ordaya oo ninsido xagga iyo shaam laga keeno oo boqorkii soo diray yaziid ibnu mucaawiya dhambaalkaasi wuxuu sheegayaa xusein ibnu cali baa ku urursanaya ciidan ciraaq ah kaxayso ciidana ka hortag raggii markaa hogaamiyeyaasha ee ah ciidamada hogaamin jiray buu ka mid ahaa amarkaasaa marka waxaan yani lasoo dhiibi xuseen iyo la dagaalano ka hortag markaasna dee maba kici karee sanigan jaban adiga arkee kabniyaa saaran labadii waa ka jabana ninkii waa arkay waa u cudurdaaray uu noqday warkii buu celiyey wuxuu ihi ninkii dee labada addinba waa ka jaban yahay oo maba kici karaba cubaydilaahi ibnu ziyaad baa loo dira wixii ka dhaca ka dhacay waa kii xusein ibnu cali dilay musiibada noocaase weyni waa tii ka dhacday markaasuu ninkii garwaaqsaday inay khayr u ahayd jabitaanka labada addinba u ka jaba alla waa runtii abuqilaaba wuxuu sheegayey khayr bay ii ahayd inaan addimada ka jabaa oo ilaahay wuxuu iga badbaadinayey inanku nebigu awowga u ahaa ee xusein ibnu faatima binti rasuul sala allahu aleyh wasalam bimacnaa xusein ibnu cali dilkiisa ilahay iga badbaadinaya khayr bay ahay markaa dambuu garwaaqsanaya wa tacaala allah waxau yidhi infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaah infiruu yani baxa oo jihaadka u waiqaalan iyo xaala culus tihiinba jihaadka u baxa wajaahiduu jihaada biamwaalikum xoolihiinna ku jihaada wa anfusikum iyo nafyihiinna ku jihaada fii sabiili illaah ilaahay waddadiisoo jihaadka ugu jihaada khifaafan wa hiqaalan culammadu tafaasiir kala duwan bay ku fasireen lafdiguna waa lafdi aqbalaya khifaafan waxaa la idinkoo dhallinyara wa hiqaalan iyo idinkoo yani marka caruur badan iyo de waxba aani ku sugnayn oo iska fudud yani qofku khafiifu dahri baa la yidhahdaa dee moogta haddii yani culaysyo badan iyo reero badan iyo caruur badan iyo xil badan aanu saarayn waa iska fudud yahay khifaafan iyo wasiqaalan idinkoo culusoo marka waxa weye caruur badan iyo wax markaa leh ama khifaafan idinkoo firfircoon iyo wasiqaalan idinkoo culculus bimacnaa waxa weeye marka caajisa khifaafan idinkoo caafimaad qaba iyo wasiqaalan idinkoo culus oo xanuunsanaya yani khifaafan idinkoo markaa akhniya ah iyo wasiqaalan idinkoo fuqara ah oo faqrigu culayskiisu iska leeyihi adigu markaa tafaasiir kala duwan baa lagu fasiray bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen kolley ashyaada qaarkood oo marka la yidhaahdo waxa weeye yani sixaaxan iyo yani wamarda haddii lagu kala fasiro dee cudurdaar inay tahay adilada ku soo aroortay laysa cala alducafaai walaa cala almarda walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun ida nasaxuu lilahi warasuulih marka sidaas aawadeed bay culamada qaarkood yahaen aayaddan waa mansuukho laakiin macnaha keliya dee mutacayin ma ahee macaanida kale marka loo eego idinkoo dhallinyara iyo idinkoo odayaala idinkoo waxaweeye nashaadsan oo firinfircoon iyo idinkoo marka waxaweeye eh, aan firinfircoonayn idinkoo gacan bannaan iyo idinkoo mashaaqiil ah yacni mashaaqiila yacni waxa weeyaan mashquulku wuxuu iska leeyahy culayskiisa iyo idinkaan markaa mashaaqiil ahayn oo mashquul ahayn yacni macaanidaa marka la eego dee muxkam inay tahay ishkaal kuma jiro mutacayinu ma aha oo keliya yani markaa iyo marda mutacayinu ma aha sidaas macnaha markaa haddii la yidhaahdo taasi way soo gudagelaysaa wax laga reebay unoo la khasisay waxay noqonaysaa nooc khifadii ka laga reebaye yani marka aayadda lama wada nasakhin oo aayadda lama nasakhin xukunkeeda lama zuulin mid markaa xukunkeeda la rafciyey maaha marka waa amar amarka waxaa laga qaadanayaa dee wujuub baa laga qaadanaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku xambaareen wakhtiga markaysaga jihaadku farducaynka noqonayo wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaah u jihaado ilaahay waddadiisa yani u jihaada oo xoolihiinna iyo maalkiinna iyo nafihiinna kula jihaada marka naf iyo maalba waa in lagu jihaadaa qofkii nafsi ahaan u awoodi kari waaye jihaadkii aan kari karayn waaba xanuunsanaya isagu ma kari karo ama curyaan weeyi yani waa dadkii loo cudur ama waa indhala yahay yani marka isagu binafsihi ma jihaadi karo dagaalkii kama qaybgeli karo laakiin maal buu leeyihi yani maalkii inuu ku jihaadaa oo xoolihii jihaadka ku bixiyaa wujuubkii waa saaran yahi oo waxaa la yidhaahdaa almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur waa qaacido fiqhi ah shayga la kari karayaa ku dhici maayo shaygii la awoodi waayo la kari waaye haddii laba shay midna aan la awoodaynin midna la kari karo kaanad awoodayn waa kaa dhacaya laakiin kii kale aad awoodi karaysaa sidii buu kuu saaranya oo kaa dhici maayo wahaakada wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum ina allaha allah ishtaraa waa ka iibsado waa ka gatay min almu'miniina mu'miniinta anfusahum nafahooda ayuu ka iibsaday wa amwaalahum iyo xoolahoodu ka iibsaday wuxuu kaga iibsaday bianna lahum aljanna inay janna u sugantay uu kaga iibsaday yuqaatiluuna fii sabiili illaah yuqaatiluuna waa dirirayaan oo waa dagaalamayaan fii sabiili illahi ilahay waddadiisay u dagaalamayaan fayaqtuluuna waa dilayaan gaaladii xarbiyiinta ahayd bay dilayaan wa yuqtaluuna iyagana waa la dilayaa wacdan calayhi xaqan fi altawraati walinjiili waalqur'aan ay wacd allahu wacdan allah ballanqaad buu ballanqaaday yani marka calayhi uu isku waajibiyey xaqan wa xaqahu xaqan yani sugis baanu sugay fi tawraati towraad gudaheed buu ku ballanqaaday iyo walinjiili ama waxa weeye marka wuxuu ku sugay towraad iyo injiil iyo walqur'aani qur'aanka intaba waa ku sugan fi tawraati towraad ayuu markaysa waxba ku ballanqaaday ama xaaluu towraad ku sugan yahay ballanqaadkaasi walinjiil iyo injiil yani markaa xaaluu ku sugan yahay iyo walqur'aani qur'aanka xaaluu ku sugan yahay ama wuxuu ku ballanqaaday fi tawraati tawraat gudaheeda iyo walinjiil injiil gudaheeda iyo wlqur'aani qur'aanka gudihiisa waman awfaa yaa ka oofin badan bicahdihi ballanqaadkiisa min allaahi allah yaa ka oofin badan cid ka oofin badani ma jirto fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih fastabshiruu bushaaraysta bibaycikum iibkiinna ku bushaaraysta alladii kaasoo baayactum bihi a iibiseen iibkiinna ku bushaaraysta inaad nafihiinna iyo maalkiinna ilaahay ka iibiseen oo aad janno ku gadateen yani taa ku bishaaraysta wadalika huwa alfawzu alcadiim kaasi waa guushii weynayd weeyi waxaa laynoo sheegayaa oo allah inoo sheegayaa muuminiinta inuu allah ka iibsaday nafahooda iyo maalkoodaba inuu ka iibsaday marka waxa weeye mushtari iyo baa'ic baa jira mushtariga iibsanaya waa allah cidda wax gadaysa oo nafaha iyo maalka gadayso laga iibsanayaana waa muuminiinta weeye waxa la iibsanayee badeecadda ahina waxa weeye waa nafaha iyo xoolaha waa badeecaddii markaysa waxa la gadayy ee waa la iibsanayy thamanka ama lacagta lagu iibsanayaana waa jannada thamankii waxaa ka dhigan jannada ka dhigan bacdii waxay ku daraan dee waxaa ka dilaalana rasuulka sala allahu alayh wasalam yacni saasay qaarkood cabbiraan mawdic ay ku bixinayaan waxaa laynoo sheegayaa jihaadkiiba si gaara laynagu sheegay yuqaatiluuna fii sabiili illahi fayaqtuluuna wayuqtaluun yuqtaluun marka jihaadkii ayaa saa laynagu sheegay marka jihaadka fadligiisa taasina caddaynaysaa marka ciddii waxa weeye jihaadka ilaahay dartii ula timaada oo markaysa marka waxa jihaadkii lagu dilo inay janno helayso ayaa markaa laga qaadanaya wa qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari walmujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim laa yastawi ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiya min almu'miniina oo muuminiinta ka midii hayru uli darari qaacidiintaasoo aan kuwii dhibta u saaxiibkaa ahayn ee kuwii dhibaato ka madhnaa dhibaatooyinkii loogu cudur daaray ka madhnaa ahaaday iyo wlmujaahiduuna kuwa jihaadaya fii sabiili illahi ilahay waddadiisa u jihaadaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaya wa anfusihim iyo nafahooda ku jihaadaya iyo kuwa markaa qaacidiintae fadhiya ee muuminiinta ka mida ah, ee aan marka waxaweye dararka kuwii u saaxiibka iyo dhibta aan ahayn ama xanuunsanayey ama marka waxa curyaamiinta ahaa ama indhaha la'ah kuwaana aan ahayn ee kuwii cudurdaarka ka madhnaa ah iyo kuwa mujaahidiintae jihaadaya labada qole ma sinna fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja allah waa fadilay oo waa korraysiiyey almujaahidiina kuwa jihaadaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaya wa anfusihim iyo nafahooda ku jihaadaya wuxuu ka korraysiiyey cala alqaacidiina kuwa fadhiyuu ka korraysiiyey ee jihaadka ka fadhiya darajatan darajo ayuu ka fadiloo ka korraysiiyey wa kullan wacada allahu dhammaantoodna allah wuxuu u iyo muuminiinta jihaadka ka fadhiya ee dhammaantood wuxuu u ballanqaaday alxusnaa tii wanaagga badnaydoo janno ah ayuu u ballanqaaday wafadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima wafadala allahu allah waa fadilo waa korraysiiyey almujaahidiina kuwa jihaadaayey cala alqaacidiina kuwii fadhiyey jihaadka ka fadhiyey ayuu ka korraysiiyey ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyni badan darajaatin minhu ka beddel ajranoo wuxuu korraysiiyo fadilay darajaatin darajooyin buu fadilay darajaadkaasoo minhu xaggiisa markaa ka ahaatay ama ficil aad u qadarto aad tidhaahdo ay wa actaahum wuxuu siiyey darajaatin darajooyin buu siiyey darajooyinkaasoo minhu xagga allah ka ahaaday iyo wa makhfiratan dembidhaaf buu siiyey wa raxmatan iyo naxariis ayuu siiyey oo waa u naxariistay wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay ghafuuran mid dembi dhaaf badan oo raxiiman naxariis badan ayuu ahaaday aayaddani markii hore waxay soo degtay iyada oo ghayru ulidarari aynay ku jirin ayaa markii ugu horraysay la soo dejiyo allah soo rogay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam akhriyey laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina waalmujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim sidaa u akhriyey markuu sidaa u akhriyey ayaa camr ibnu ummi maktuum oo indhala'aa ayaa nebiga la joogay calayhi asalaatu wasalaam markaasaa wuxuu idhi yaa rasuula allahi maxaan yeelaa fadligaa seegay ayay markaa ka murugoonaya hayru ulidarari markaa hore kuma jirto sida loo soo dejiyey marka macnaheedu marka wuxuu noqday uu noqonayey ma sinna kuwa muuminiinta ee jihaadka ka fadhiya iyo kuwa jihaadaya daraja ahaan masina marka asxaabu dararkii lagama reebin kuwii dhibaatada u saaxiibkaa ah ama indhaha indhahala'ah ama xanuunsanayey ama curyaamiinta ahaa markaa lagama reebin ya ee saasaa loo ilaaqay aayaddan baan ka hadlaya aayadaha kale ma sheegiyo markaasaa waxa weye haddana nebiga loo waxyooday waxa la soo dejiyey hayru uli darari baa la soo dejiyey taqyiidkaa la qaydaayo oo lagu qaydaayo qaacidiintu inay yihiin hayru uli darari intaasaa la soo dejiyey marka waxay noqotay kuwa laga mudan yahay ee mujaahidiintu ka fadilan yihiin waxay noqonayaan waa kuwaan dararka u saaxiibka ahayn ama kuwa markaa asxaabu dararka ah ee dhibaatada markaa u saaxiibka ahay oo aan jihaadi karayn oo ama xanuunsanaya ama indhahala ama curyaamiinta ah iyo waxa la midka ah kuwaas iyagu waxay noqonayaan haddii markaa niyadoodu dhammaystiran tahay oo waxaweeye markaa wixii ay awoodi karaanna samaynayaan nusxigii la imanayaan waxay awoodi karayaanna la imanayaan niyadooduna ay dhammaystirantaho hadday awoodi karayaan inay jihaadi lahaayeen casmi dhammaystiran iyo niyo kaamila ay ula yimaadaan waxay noqonayaan sidii kuwii jihaaday la mid yihiin waa tii nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni marka uu yidhi ina bilmadiinati la rijaalan maa sirtum masiiran walaa qatactum waadiyan ila kaanuu macakum xabasahum almarad wa fii riwaayati ila shariikukum fi ljr yani nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam madiine waxaa ku sugan rag maydaan socon socod ama meel la socdo maydaan socon togna kamaydaan gudbin oo markaa maydaan dhaafin inay la jirkiinna ahaadeen mooyaane sababtu waa maxay xabasahum marad xanuun baa xabisay oo markaa waxaweye baajiyey riwaayo kale waxay sheegaysaa ilaa sharikuukum fi ljri ajarka inay idinla wadaagaan mooyaane xadiiskuna saxiixuu ku waxay noqotay ciddii marka waxa weeye ulidarar aan ahayn ee jihaadkii ka fadhiisata waa laga fadilan yahay mujaahidiinta ka fadilan fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja derajo weyn bay ka fadilan yihiin oo hoosta derajooyin koobsanaysa marka waxa weeye darajaati minhu makfiratan waraxma iyo darajatan isdiidi mayso waxay noqonaysaa darajatan in laga tilmaamayo jinsi ahaan jinsu daraja in laga tilmaamayo oo darajaad aynay diidayn oo la yidhaahdo labaduba marka isla qolo keliya ku saabsan yihin isla qolo keliya ayay ku saabsan yihin marka la yidhaahdo bacdu ahlicilmi oo kala duwayna waa jiraan oo yidhi fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa cala alqaacidiina daraja wa cala alqaacidiina oo uli darar ah kuwii cudurdaarka lahaa oo waxa weeye iyaga markaa hal darajo ayay ka mudan yihiin oo ka fadli badan yihiin mujaahidiintu xagga kale asalka ajarka waa la wadaagaan laakiin maadaama kuwani niyadii ay jirto yacni asalkii ajarka waa wadaagayaan laakiin qoladani niyadii iyo camalkii labadaba waa la yimaadeen dhibaatadiina waa ku dhacday saas aawadeed ciniq markaysaa waxbay dheer yihiin waxbay dheer yihiin oo marka waxay noqonaysaa asalka sawaabkaa kala mid ahaadaane laakiin waxa weeye markaa sida kale yacni waa inay markaa wax dheeraadaan culamada qaar baa saa ku xambaaray qoladan dambena wafadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima darajaatin minhu wa makhfiratan wa raxma kuwani waa kuwan uli dararka ahayn ee biduuni cudrin cudurdaar la'aan iyagu marka waxa u hadhay ee u fadhiyey kuwaasaa laga tilmaamayaa in e, aad yo aad looga sii fadilan yahay yani marka waxa darajooyin yani la dheer yahay makhfiro ay helayaan raxmo ay helayaan markaysa waa mujaahidiintu yani kuwaas markaysa ajar ta qolada darajatanna waxaa lagu xambaaray kuwii cudurdaarka lahaa halkan darajaadkan iyo makfiradan iyo raxmadan iyo ajarkan weynna waxaa lagu xambaaray kuwii aan cudurdaarka lahayn kuwii aan cudurdaarka lahayn marka waxaa ku sugan wa kullan wacada allaahu alxusnaa dhammaan ilahay wuxuu u ballanqaaday tii wanaagga badnaydoo janno ah ayuu marka u ballanqaaday culamada qaarkoodoo dee isku mid ka dhigayna waa jiraan oo yidhi waxa weeye darajatan kuwan laga fadilan yahay waa kuwii aan cudurdaarka lahayn darajadaasina darajaadka diidi mayso waa jinsu darajun baa loo jeedaa isagoo lafdigu nakiro ah haddana macno jinsi in loo jeeda waa dhacdaa fii jannaatin wa nahar yacni anhaarta jannadu mid keliya ma aha al ma leh haddana waa nahar baa la yidhi waa mufrad waxaa laga tilmaamaya jinsu nahar baa loo jeedaa jinsu nahar baa loo jeedaa marka waxa weeye calaa kulli xaal waa saas waxaa laga qaadanayaa culamada qaarkood ay ka daliishadeen jihaadku inaanu ahayn fardu cayn aanu ahayn fardu kifaaye yahay asaalatan oo jihaadku waa fardu kifaaya faral waa yahay faralnimadiisuna marna wuxuu noqdaa fardu kifaaya waa sida asalka ah marna wuxuu noqdaa fardu cayn axwaasha qaarkood buu fardu cayn noqdaa marka waxa weeye asaalatan inuu fardu kifaaye yahay waa laga daliishadaa sida looga daliishanayaana waxay tahay wa wacada allaahu alxusna maadaama la wada ammaanay oo la yidhi dhammaantood waxaa loo ballanqaaday tii wanaagga badnayd oo janno ah loo ballanqaaday waxaa laga qaadanayaa inuu marka yahay fardu kifaaya inuu yahay baa laga qaadanaya fardu kifaaya inuu yahay laga qaadanaya adilo kalena waa laga daliishadaa yani fardu kifaayanimada wa qaala tacaala allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyey wahal adullukum ma tusiya calaa tijaaratin tijaaro ama baayic mushtari ma idin tijaaradaasoo tunjiikum idin badbaadinaysa min cadaabin aliim cadaab wax xanuujiya idinka badbaadinaysa kaanahu inay yidhaahdeen haa markaasuu tu'minuuna billahi wa rasuulih waxaad rumaynaysaan ilaah iyo rasuulkiisa wa tujaahiduuna waa jihaadaysaan fii sabiili illahi ilahay waddadiisa oo jihaadka u jihaadaysaan biamwaalikum xoolihiinna ku jihaadaysaan wa anfusikum iyo nafyihinna ku jihaadaysaan waxay ka dhigan tahay waxa weeye waa khabarun yuraadu bihi alamru siiqadu waa khabar macno amarna loo jeedo ay aaminuu billahi wa rasuulih allah rumeeya rasuulkiisana rumeeya wa tujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum ay wajaahiduu fii sabiili illahi biamwaalikum anfusikum macnaa amar bay u dhacaysaa dalikum khayrun lakum kiinaasaa idin khayr leh in kuntum taclamuun khilaafkiisa khayr idinkuma jiro ismu tafdiil huna laysa calaa baabih marka sidan baa khayr idin lebaa laga tilmaamaya inaa iimaanka ka tagtaan iyo jihaadka khayr idinkuma jiro yakfir lakum dunuubakum waa idin dhaafaya allah dembiyadiinna maxaa lagu jasmiyey ila yakfir waa majzuumi waxay markaa yidhaahdeen wax culammadu yani waxaa lagu jasmiyey jawaabu talab ayaa lagu jasmiyey waxay ka dhigan tahay yani waxa weeye aaminuu billahi warasuulih wajaahiduu yakfir lakum yani marka waxa weeye rumeeya allah iyo rasuulkiisa jihaadana haddaad sidaa yeeshaan waa idin dembi dhaafaya ama shardi muqadara dee sariixan laysagaba qadaro oo la yidhaha waa jawaabu shardi oo waxay ka dhigan tahay ay in tu'minuu billahi warasuulihi watujaahiduu fii sabiili illaah yakfir lakum dunuubakum haddaad rumaysaan ilaah iyo rasuulkiisa waddada ilaahayna u jihaadaan allah wuxuu idin dhaafayaa dembiyadiinna wayudkhilkum wuxuu idin gelinayaa jannaatin jannooyin buu idin gelinayaa jannaadkaasoo tajri ay yaacayso ama ay markaa sabaynayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru durduradu ay sabaynayaan oo yaacayaan wa masaakina iyo guryo ayuu idin gelin doonaa guryahaasoo tayibatan wanaagsan oo fii jannaati cadnin jannooyinkii nagaadiga ee lagu nagaanayo lagu sugnaanayo ku dhex sugan dalika huwa alfawz alcaiim kaasi waa guushii weynayd weeye waa guushii weynayd weeye wa ukhraa tuxibuunaha ay wa actaakum ukhraa ama walakum ukhraa waxaa idiin sugnaatay yacni markaa nicmo kalea idiin sugnaatay oo tuxibuunaha aad jeceshihiin nasrun min allah ay hiya marka waxa nasrun waa guul min allaahi xagga allah ka ahaato allah idin guulaynaayo wa fatxun iyo furasho qariibun dhow weeyi wa fatxun iyo furasho qariibun dhow oo beledda aa furanaysaan weeyi wa bashir bushaaree nebiyow almu'miniina mu'miniinta u bushaaree siiqada markaa intii hore khitaabku wuxuu ahaa in markaa jamacnimo lagula khitaabayo mu'miniintoo dhan lala hadlaayo markii dambena waa bashir baa la yidhi marka waxay ka dhigan tahay markaa nebiga in si gaarnimo ah loogu odhanayo wabashir ayuha nabiyu almuminiina muminiinta u bushaaree oo ugu bushaaree markaysa markaa khayraadka iyo wanaaggaana u sheeg yani sidaas lagu soo khatimay yani aayadan walaayaatu fi lbaabi kasiiratu mashhuura aayaadka baabkan ku saabsani way fara badan yihiin waana caan iminkaabuu jumlo badan shiikhuu soo arooriyey oo aayaadkii ka mida oo ilaa toban aayadood buu soo arooriyey wa ama alaxaadiisu fii fadli iljihaadi fa akharu min an tuxsar axaadiista ku saabsan fadliga jihaadka miyaa way ka badantahy in la koobo waa ka badantah fa min daalika waxaa ka mida xadiiska kun iyo laba boqol iyo saddexiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo afar can abi hurayrata radia allahu canhu qaala su'ila rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ayu alacmaali afdal rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxaa la su'aalay waxaa la weydiiyey camalo keebaa ugu fadli badan qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam iimaanun billaahi wa rasuulih waxaa ugu fadli badan iimaan allah la rumaynaayo iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam iimaan la rumaynaayo baa ugu fadli badan wa afdalu camal marka iimaanku inuu camal yahoo laga qaadanaya qiila waxaa la yidhi uma maada dabeed maxaa ku sii xiga qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam aljihaadu fii sabiili illaah jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaado ayaa ku sii xiga qiila waxaa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam uma maada dabeedna maxaa ku sii xiga camalka ku sii xiga ugu fadliga badani waa kii qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xajun mabruur waa xaj lagu samafalay xaj lagu samafalay bimacnaa xaj aan dembi gudihiisa lagula imanin kaasaa dabeed ku sii xiga muttafaqun calayhi waa laysku waafaqay bukhaariyo muslim baa soo wariyey xadiiskan horena waa u soo maray wuxuu tilmaamayaa camalladoo dhan inuu ugu fadli badan yahay iimaanka allah iyo rasuulkiisa la rumaynaya waa cala alitlaaq waa sidaa laynoogu sheegay camal kale oo la fadli ah ama ka fadli badnaanaya ama la simani ma jiro maxaa ku xiga markii lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi jihaadkaa ku xiga maxaa ku sii xigana xajkaa ku xiga axaadiis kaloo soo aroortay waa jirtaa oo markaa sheegaysaa marka iimaanka laga yimaado camallada marka waxa weeye fadliga badan ashyaa kale sheegaysa laakiin saynu hore u soo sheegnay waxaa laga tilmaamayaa dadka nisbadooda ayaa marka qaarba yacni markaa camal loo sheegayo oo ruux baa waalida leh markaasaa la odhanayaa waalidada inaad u samafasho ayaa marka ugu fadli badan marka laga yimaado asalka laga yimaado oo iimaanka iyo salaadda iyo marka laga yimaado birulwaalidaynka u fadli badan sida xadiiska soo socda uu sheegayo ayulcamali axabu ila allah axaadiis kale waxay sheegaysaa yacni ashyaa kaley tilmaamaysa marka waxa weeye qofba waxa uu si baahida badan yahay ama xaalka la joogo ayay marka ku xidhnaanaysay afdalu camalku camalka ugu fadliga badan marba marka waxaweye ashyaada kale ee iimaanka ka soo haray waxay noqonayaan min afdali alacmaal in laga tilmaamayo camallada kuwa ugu fadliga badan inay ka mid yihiin yaguna sii kale fadli badan yihiin iyaguna sii kale fadli badan yihiin shaki waxaanu ku sugnayn jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadaayo salaaddu inay ka fadli badantah oo salaaddu waa ruknigii labaad ee islaamnimada marka sidaas aawadeed salaaddu way ka fadli badantahay jihaadka sidaas aawadeed baa arkaanta islaamka markii la sheegaaye shan laynoogu sheegay yacni jihaadkana laguma darin xadiiska ibnu cumar waa kii tilmaamayey bunya alislaamu calaa khamsin islaamnimada shan baa lagu bineeyo lagu dhisay waa shan tiir ayaa lagu dhisay shantii tiir baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ibnu cumarna shantii tiir buu soo naqliyey inuu sidaa nebigu u sheegay waa macruuf markaasaa nin waxa uu yidhi war jihaad buu arkaantii ka waayey yacnii jihaadka maxaa loogu dari waaya kaannahu leeyahay mee jihaadkii ibnu cumar wuxuu ugu jawaabo u yidhi aljihaadu xasanun jihaadku waa wanaagsan yahay waa shay wanaagsan laakiin saasaa nebigu noogu sheegay arkaanta islaamku inay shantaa tahay oo aanu jihaadku ku jirin ou ka baxsan yahay marka waxa weeye camalku waxa weeye acmaal khaasa ayaa wakhtiyada qaarkood la sheegayaa marka iimaanka laga yimaado markaasaa camalladaa la kala fadilayaa ee hadda markaa tafdiilka lama gelin yacni marka waxaweye salaaddii iyo soonkii iyo zakadii iyo yacni markaa lama gelin xajku maadaama isagu marka cidda ku waajibaa ay markaysaa markaa kooban tahay oo dadka aanu ku wada waajibin oo istitaaca iyo uu baahan yahay yacni markaa sahay iyo ashyaa uu u baahan yahay isaga waa la dambaysiiyey waxaanu aqbali karaa in laga tilmaamaayo xajka markaa sunnaha ah yacni markaa in laga tilmaamayo marka jihaadkii iyo xajkii in jihaadku horeeyo ayuu xadiidkan tilmaamaya tartiibta uu inoo sheegay aljihaadu fii sabiili illah dabeed xajkii la dembaysiiyey xadiiska kun iyo laba boqol iyo afariyo sagaashan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo shan wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuula allahi ayu lcamali axabu ila allahi tacaala cabdullahi bn mascuud waxau yidhi waxaan ku idhi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam ayu alcamali axabu ila allahi tacaala camalkeebaa xagga allaah loogu jacayl badan yaho allah ugu jecel yahay camalkeebuu ugu jecel yahay qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam alsalaatu calaa waqtiha salaadda wakhtigeeda markaa la tukado ayaa allah ugu jecel yahay alsalaatu calaa waqtiha riwaayo waxaa ku soo aroortay fii awali waqtiha wakhtigeeda ugu horreeya riwaayadanna waxay sheegaysaa alsalaatu calaa waqtihaa salaadda wakhtigeeda markaa la tukado oo weliba calaadu waxaa laga tilmaamayaa macnihii waa laga fahmayaa awalnimada waayo calaa baa la yidhi fiil lama odhan qultu uma ayun intaa dabadeed waxaan idhi buu yidhi cabdullahi bin mascuud baa odhanaya maxaa ku sii xiga qaala biru alwaalidayn labada waalid in loo samafalaa ku xigta oo iyaduna waa camalka allah ugu jecel yahay marka salaadda laga yimaado qultu uma ayun dabeedna waxaan ku idhi maxaa ku sii xiga qaala aljihaadu fii sabiili illaah jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadaayo ayaa ku sii xiga muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu ka warramayaa camalka allah ugu jecel yahay ayuu ka warramaya camalka allah ugu jecel yahayna waa camalka ugu fadliga badan waa inuu axabu ilallaahi yahay iyo afdalulcamali inuu yahay way iswaafaqaysaa isma diidana amalka ugu fadliga badan buuna allah ugu jacayl badan yahi marka kollayba waxaa loo jeedaa bacda aliimaan oo dee iimaanka allah iyo rasuulkiisa la rumaynayaa iyada markaa camal kale uma dhigmi karo marka waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa camalladii sharaa'icda ee bimacnaa camaliga ahayd shareecada camaliga ah ee lala imanayo ee ficillada la samaynayo taacaadka ah kee ugu fadli badan marka salaaddii baa laynoo sheegay oo laynoogu horraysiiyey yani yani bacda alimhaan baa loo jeeda maxaa ku sii xiga markii la weydiiyey wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam labada waalid samafalkooda loo samafalayaa ku xiga halkaana waxaa laga qaadanayaa samafalka labada waalid inuu yahay shay cadiimoo aad yo aad u weyn oo yacni markaa fadli badan oo allah jecel yahay oo u jacayl badan yahay camalladu aadka u sii jecel yahay ay ka mid yihiin ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa jihaadka fii sabiili illaah jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadaayo samafalka labada waalid inuu ka horreeyaa laga qaadanaya oo jihaadkii waa la dembaysiiyey samafalkii labada waalid baa la hormariyey ya saasaa la hormariyey saas aawadeed baa wakhtiga dee marka waxa weeye jihaadkii uu yahay fardu kifaaya asalkiisii markuu ku sugan yahay wuxuu u baahan yahay idanka labada waalid hadday nool yihiin waa inuu ka idan qaataa jihaadka ma raacaa waa inuu weydiistaa waalidadii waa inuu su'aashaa weydiistaa waatii xadiis ku soo aroortay in nabiga calayhi salaatu wasalaam ninku yidhi waxaan doonayaa inaan markaa jihaadka raacaan doonaya markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam axayun waalidaak ma nool yihiin labadaadii waalid markaasuu yidhi nacam haa waa nool yihiin qaala fa fiihimaa fajaahid iyaga ku jihaad buu yidhi iyaga ku jihaad waxaa loo jeedaa fadligii iyo ajarkii jihaadka iyaga ka raadi sidaad u adeecayso sidaad ugu samafalayso si aad u wanaajinayso fadligii jihaadka iyaga ka raadi baa loo jeedaa halkaasaa ajar jihaad aad ka helaysa marka waxay ka qaataan culammadu jihaadku markuu yahay fardu kifaaya waxaa sharti ah idanka labada waalid in markaa laga idan qaato ayaa sharti ah waa hadduu yahay fardu kifaaye uu yahay fardu kifaaye ayuu yahay sababta marka waxa weeye idanka labada waalid loo hormarinaya waa maxay samafalka labada waalid samafalka labada waalid baa wuxuu yahay fardu cayn buu yahay yacni qofkii shakhsi ahaan buu ugu waajibaya laakiin jihaadkii markuu fardu kifaaye yahay faral kifaa'iyo ummadda si guud u saaran laakiin isaga caynan aan u saarayn shakhsan aan isaga looga rabin ee ummadda cidda kale hadday ku qunto yacni isaga dembi aanu ka saarnayn iyo faral isaga shakhsan u saaran baa meesha iscaarido iska hor yimi marka hadday tacaarudeen fardu cayn iyo fardu kifaaya yuqadamu fardulcayni calaa fardi alkifaaya fardu caynkaa laga hormarinaya fardu kifaayaha laga hormarinaya marka xaaladda caynkaasa sidaas aawadeed ayuu wuxuu u baahanaya idan u baahnay laakiin hadduu jihaadku tacayuno fardu cayn noqdo xaalka noocaasa waxa weeye lagama hormarinaayo idanka labada waalid siday jamaahiirta culammadu ay mareen waxay leeyihin marka waxa iscaariday laba farducayn baa iscaariday labadiba waa farducayn cayn labadiba waa laba farducayn cayn marka farducayn maslaxadiisu caam tahay iyo farducayn maslaxadiisu khaas tahay baa tacaarudo iska hor yimi sidaas aawadeed waxaa la hormarinayaa fardu caynka maslaxadiisu caamka taha markaa la hormarinaya marka idankii labada waalid markaa waa dhacaya hadduu farducayn noqdo jihaadku idankii labada waalid waa dhacaya yacni saas weeye marka xadiidkanna waa sheegayaa in birulwaalideynka laga hormariyey jihaadka marka waxay ku tusinaysaa weynaanta uu leeyahay samafalka labada waalid ayaa laga qaadanaya intabana waxaa laga sii hormariyey salaadda wakhtigeeda la tukanayo marka salaadda in la ilaaliyo oo lagu dadaalo hadday tahay waxaweeye arkaanteeda shuruuddeeda waajibaadkeeda jamaacadeeda kullu daalika in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya waqtiyada qaarkood labadan waa laysku laraa jihaadka iyo salaada xadiiska muxuu sheegay yashhadu laka salaatan wa yanka'u laka caduwa ya yacni salaadna waa xaadiri jiro waa ka qayb geli jira oo bimacnaa salaadda waa tukan jiray cadowgana yacni waa nikaayo iyo dhibu gaadhsiinayay yacni waana tukan jiray waana jihaadi jiraa laga tilmaamaya labadaasaa laysku dara xadiiska kun iyo laba boqol iyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo lix wa can abi dharin radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuula allahi ayu alcamali afdal abi dharin alghifaari jundub ibnu junaadah waxau yidhi waxaan idhi rasuulka ilaahayow ayu alcamali afdal camalkeebaa ugu fadli badan qaala alimaanu billahi waaljihaadu fii sabiilih wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu fadli badan aliimaanu billaah iimaan ilaahay la rumaynaayo waaljihaadu fii sabiilihi iyo jihaad waddadiisa loo jihaadaayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay birulwaalideynkii lama sheegin waxaa laga yaabaa abidar markuu weydiinaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam laba waalid markaa inaanu abudar lahayn oo uu samafalay ka dhinteen saasaa laga yaaba inkastoo waalidadu iyagoo dhintayba loo samafalo laakiin dee taacadii iyo ashyaadaasaa meesha ka baxaysa sida loogu samafalaya waa si kale markay dhintaanoo dee waa ducada iyo sadaqadda iyo yacni markaa ballamadoodii in la oofiye iyo waxyaalaha caynkaasa in aad loogu dadaalo ducadana loogu roonaado ya yacni waalidadu waa in markaa loo duceeya hadday nool yihiin iyo hadday dhintaanba waxay ka mid tahay xuquuqda ay leeyihiin bay ka mid tahay xuquuqda ay leeyihiin bay ka mid tahay ducadana nafcigeedu waa weyn yahay aad iyo aad buu weyn yahay marka hamoodinoo keliya goorta waxa waxaweye waalidadu nool yihiin ayaad markaa u samafali kartaa uun aha is odhane iyagoo dhintay lafteeda waad u samafali kartaa samafalkaasina wuxuu noqonayaa inaad ducada iyo sadaqadda iyo ashyaada ugu roonaato khaas ahaan ducada aad iyo aad ugu dadaasho ayay markaa noqonaysa oo maalin walba aad u ducayso maalin walba aad u ducayso weliba hadduu wakhtigu dheeraado way dhacdaa waalidada in la ilaawo waa dhacdaa in la ilaawo ma fiicne waa in markaysaga ruuxu maalin walba inuu u duceeyo waa inuu isku dayaa waa inuu isku dayaa an ishkur lii waliwaalidayk allah wuxu uhi aniga ii shukri naq labadaada waalidna u shukri naq haddee labadaada waalid u shukri naq loogama jeedo siday dadka qaarkood yidhaahdaan alxamdu lilaahi walilwaalidayn oo allah iyo labada waalid laysku cadfayo sax maaha taas oo in la yidhaahdo mahadi waxay u sugnaatay allaah iyo labada waalid bay u sugnaatay labadayda waalid taasi waa khalad sax ma aha adkaaraha soo aroorayna kama mid aha ee waxa weeye shukriga labada waalid loo shukri naqayo waxaa laga tilmaamaya ixsaankoodii in la qiro wanaaggii ay ku lahaayeen u faleen waa inuu markaa qiraa oo ictiraafaa yacni dabeedna markaa waxaan yani maxaasintoodiiyo wanaaggooda sheegaa una duceeyaa taasay noqonaysa waatay salafka qaarkood yidhaahdeen ruuxa shanta salaadood tukadaa hadduu shanta salaadood tukado maalintii iyo habeenkii faqad shakara allah allah waa u shukri naqay hadduu waalidadii shan goor u duceeyo habeenkiiiyo maalintiina faqad shakara liwaalidayh labadiisa waalid waa u shukri naqay ya yacni waxa weeye ruux ilaalinayo oo maalin kasta iyo habeen kasta shan goor u ducaynaya waalidadii taasi waxaad mooddaa inay kollay yar tahay hadday jirto wakhtiyada qaarkood baa day dhacdaa in la ilaawo wakhtiyada qaarkoodna ruuxu markaa laga yaabo inuu u duceeyo oo ducada ugu roonaado marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa iimaanka allah la rumaynaayo iyo jihaadka ilahay waddadiisa loo jihaadayo ayaa afdalulcamal ah oo camalka ugu fadli badan ah baa la cadfay loogama se jeedo inay isku martaba yihiin jihaadka iyo iimaanku waawgu wuxuu u soo limutlaqi aljamci kulmin shayga la kulminayo unbuu u yimaadaa marka shay murataba oo tartiib kale leh oo kala horeeyo oo kala mudan in waaw laysugu ysugu cadfo waa dhacdaa shay isku martabaa in laysugu ysku waa dhacdaa mid walba waa dhacdaa marka inuu isku martabo yahay laga qaadan maayo iimaanka fadli badan sida xadiiskii horeba sheegaya xadiiska kun iyo laba boqol iyo lix iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo toddoba wa can anasi radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laqadwatun fii sabiili illaahi aw rawxatun khayrun min addunya wamaa fiiha nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laqadwatun gelin socod gelin hore la socdaa yacnii subaxnimadii ama barqadii la socdaa fii sabiili illahi ilahay waddadiisa loo socdaa aw rawxatun ama caraabo gelin dambeed socodka la socdo oo jihaad loo socdaa khayrun min addunya waa ka khayr badantay adduunyada iyo wamaa fiiha waxa ku dhex suganba waa ka khayr badantay adduunyada iyo waxalle alle waxaa ku dhex jira amwaal iyo xoola ah waxaa ka mudan oo ka khayr badan gelinkaa loo soconayo ama gelin hore ama gelin dambe oo jihaad loo soconayo ayaa ka khayr badan muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa jihaadka socodka loo soconayaa inuu yahay yacni markaa shay fadli badan inuu yahay oo aad iyo aad u fadli badan ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gaadhsiiyey khayrun min addunya wamaa fiiha yacnii adduunyada iyo waxa ku suganba yacni markaa socodkaas jihaadka loo soconayo gelinka ayaa ka khayr badan waxaa ashyaadaa loo sheegayaa litaqriib ila alafhaam si fahamada loogu soo dhoweeyo wa ilaa waxay culammadu yidhaahdaan darratun min camali alaakhira khayru min addunya wax yar oo markaysaga aakhiro uu ruuxu markaa u samaynayo camal aakhiro ah baa adduunyadao dhan ka khayr badan marka saas aawadeed aqalu xasana yacni waxa weeye adduunyadu u dhigmi mayso marka waxaa laga qaadanayaa fadliga jihaadka ayaa laga qaadanayaa khadwadu waa socodka gelinka hore rawxaduna waa socodka gelinka dambe labadabana jihaad loo soconayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk